kabacdi muwaas i abwaa hadii ukenid misaal waa bacd misaal waa nawaab la ukenayna waxaan sisleynaya adiga maal xaaraan asiriyo kuwaas kaani nafiski waxa keenayo isma oga waasin waxaan isleeyahay rawaabka maalkan xaaraan maal hooli ah adgadadogaasaa asleeha usheeg maal hooli ah adgadadogaasaa asleeyahay markii beecada caadinin basi marka war qabin walaalkan inti suuqa asoo dhacay kabacdi asoo dhacay kabacdi waa dhinti walaalkii marka maxaas naqdi in walaalkiis ilma kala qabin waayo masalan maalkii milkiisa iskale milkiisa madawa usuga isagana ma ogaa naftiisa waxaa sidaa maalkan xaaraan waayo maca markii walaalka dhinti markii usoo qaati kabacdi oo weli suuqa askeena as dhintay maalkii usuga dhexlid madawa usuga asa maalkiina maxaa iga socday arrin kala naxlaaya male walaa kala hil malaa kalaala waayo hil waa walaa laaba waayo os kaliya waa keliya keliya yani laftiisa walaa ko kala ma jiro kabacdi maalkii maxaa socdi markii soo kabacdi osna os malahayna suxadi osuuqa as keenaayi os keenaayi ahayd s yani malahiis waxay ahayd mukalaf waay damulmukalif waxay ahayd maal xaraama waa suuqa adkeysa laxir ka bacdi maninki waa dhin gube inti suuqa afkajaari maninkaa waa dhinki maalkii maxaas naqdii migtigi us maxaas naqdii waalikaas naqday hadii waalikaas naqday nafs lmr maalka usaalaxay si nafs lmr usaalahay ud waay usaalahaadi oo sax maaa maaligaas naqay beeci waa ansaxay xadis xunay yani dambi kuma ahaa waa saas ufka laftiis waaas leeha saas le masalanki lamaad waxa waaye ninaa islayhaa sida naftiisa zinayso zina ku waa suubiyi naag asu tagay naagtaasna adoogoodii aa nikaaxay ma oga marki nikaaxay isu ma ogeen ma arkay gabartii gabar aheedna ma yaqaano hmm, sida naagtaasa zinayso naftiisa waxaad leeyahay markaas saasle asjamaaca waaas leeyahay masuuda weyn aa dhacday maanta macsiyaad soo min جihat الxaqiiqa waxaa laleeyaha bikaan bazinaysan nafta amar ahaan bazinaysanin maxaa yeelay naaftiisa jamaaas yani as jamaacay magaceeda usuga naaftiisa ina naaftiis kahela maka fiilin asul amarka waxa waaye zina maka dhacninka maki yani naafti usuga adeesku darya adees markasinkahay usuga ma ogeyn abo kahay doolasku dar kan waxaa is leeyaha damiis naada bikaxsan waa kama oga imraat zawja oo sidaa lagu zawjeeyo dankas waa ogyihin aas macnaheedi intaan wadnaa yani waxa waaye waxi oo nafsul amar ah waxi ah dan mukalaf wax cibaada ah mukalafka ah, damigiisi waay waxaan cibaada ahayn eh, yani waxay ku xiran tahay nafsul amar ay ku xiran tahay man idhacdi astayna maanta sheekasinas baneey maada sadaaas baneeya dadka rugsada rugsada manaa kan waa naa daweyn waaya adoo ku inigahay ad magaciisa basimayso sheedaanka bar taasaskuzimaytahay mabaan ilaa usiga makasenin ilaa adeysa marada shooninkahay usku laftis waxay ka tahay naag askazimaytahay ka tahay dan yani dani maloo fiilahay waxay ka tahay naag askazimaytahay laakin nafsul amarka waxa waaye naagkasay ahayd waka ina adeysa kusoonikaaxibe mar hore islama og ad mana dhacday isutago baxanaato adeeg soonikaahayna ahayd marka maqsuud isxasbihay damirisi damir mukalaf cibaada yani oo wadna ay ku xiran tahay damir mukalaf cibaada lay kuan ay kuxir alo fiiri ha damir isdirafiina ka aalahayd kaas maalka soo dhacay damir israfiina isinay ka aalahayd oo lamal hadii la fiiriyo maalkiisas maqdikii maalka soo dhacay marki asoo qaati bacdi inti suuq geyda ninkaa waa moodasa ahayd milkiisa samay aa laga ah daqiiqaska milkiha daqiiqa hadii dunyada dhaxeeyo kan aslinta kan waa dhaxli milkiha kasoo hay kan hadii daqiiqa daqiiqa hadii sankiisa qaatay daqiiqa daadi kan aslintay maalkiis naqd qofna intaasna waxaa malhiisa ahay mukalaf waayo damigiis waxaa ahay maalka aa soo dhacdi tu waa tahay xaaraamaad garibu haysaa xaaraamaad cuno haysaa ma ahayn laakin ninkan waa dintub ciyaarta khalaas intaan waarisas naqd masa maalkiis yay intu ahay alaa kuli xaal nikaaxa qasdigiisa isu qasdi naagta waa masiri haay nikaaxi waa ankaxay intaa kuli waxaa ka badan le alfar wanafd lwakti aw kalfardi dima tabaga wanaflu sunahi isaguna wanaflu nafligii oo oo waktiga u saaxib ahaa oo waktiga u saaxib ahaay ma jirino oo wakti saaxib ahaa wakti ogi sabab sabab saaxib aha kalfardi fardiyaa kulasoo yahay bimaa sabaka waay soo dhakay waxaa loo shardihaay yani kaas bimaa sabaka macnaha qasdu ficli salaati iyo tacyiinkii qasdu ficli salaati iyo tacyiinkii aa lasoo dihaayey naflayi waktiga saaxib ahay iyo sabab usaaxib aha kalfardi ay lasoo yihiin bimaa sabaka waay soo dhakay masalan ba mafligii oo misaalka wahawaay waki usaac bahay raati badi ba waay raati badi oo salaada raacis shanta wakti raacayen amase i salaada ciidii salaada lfidrigii ciid ladxahi ciid lfidri wakti sababka keenta ama sababaa keenti sabab aa keenti kusufu qamarki kusufu shamsigi salaadi istisqaai intaan kulli fardi ay kaliyihiin fima sabaqa macnaha maxaa waaya fima sabaqa maxaa waaya fima sabaqa fima sabaqa waxaa loo wadaa qasd lficli watacyiini qasd lficli ficilka in loo qasdo ficilkays ficilkiisa qarikiisa in isku qasdo iyo tacyiini in loo qasdo waay macnaha in ficil la helo oo lahi asira usalii waa ka qasd lficligi tacyiinkii tacyiin in la helo qasd lficli in la helo qasd lficligi maxaa waaye usalii nawaytu atraahid amase tacyiinkiina la helo tacyiinkii maxaa waaye raatibat الظhri alqabliya aw raatibat الظhri albacdiya usalii sunat salaat الظhri raatibat الظhr sunat raatibat الظhri qabliyata lilahi tacaala usalii raatibat الظhri bacdiyata lilahi taala in laha waay tacyiinkii iyo qasdigi yalaan waay usalii sunata raatibat الظhri qabliyatan usalii sunat raatibat الظhri bacdiyatan si bacdiya iyo qabliya laheed ha ina sidaa taa waaye fima sabaka taa waay raatibada qabliya laheyd iyo sii bacdiya laheyd salaadaha yani soo qabliya kale ay leeyihiin toona bacdiya ay leeyihiin duur aa raate bacdiya iyo qabliya leh inta kaleete qabliya le waa sii qabliya kaliya laheyd yani qabliyada iyo bacdiyadiya tacyiinkii ah usalina qasdulficligi waay tacyiinkii waa qasdulficligi waa usalli ama nawayto qabliyadii waa yani qabliyada iyo bacdiyada waxawaaye tacyiinkii waaye ama ti haddii bacdiya lahayn masalan subax ama waaye sunadeedi qabliya lay leedahay bacdiya ma laha yani ma aha kalfardi malma malko kima sabaka i waxa laleeyaha usali rakcatayni sunat الظhr lilahi sunat الصبحi lilahi taala usali rakcatayni ratifat الصبحi lilahi taala qabliya ma laleeyahay maxaa yeelay majidka bacdiya ma qabteen qabliya ma laleehaayo sunadeedi qabliya ma tacdiya la yidhaahda hayd tacyinka raatibada duhri qabliyi keliya ma ahe qabli iyo bacdiya la cayna waay waxay bacdiya lahayd iyo waxay qabliga lahayn waa in la cayino oo duhr idaa bacdiya qabliya qabtaa ama salaatu subx qabliga keliya waa leedahay mala leehaayo bacdiya mal maubahna in la cayino raatibka suhri bacdiya bacdiya mala usalli raatibka subxi lilahi tacaala bas qablihi bacdihi ma loo cayinaayo maxaa yaal bacdihi ma qabto salaadii lasoo ogaaday qablihi inay leedahay iyo bacdihi la ooday macnaha tacyinka saawa kinsoo sheeg nafrigeedu wakti ahaayo sabab saas usalli salaadki kaleeta waxay si sababka lahayd kaleeta maxay tahay sababka keenti si sabab keenti waxaa waaye si sabab keenti waxaa waaye salaat listisqahi sabab keenti sabab la-aanti aydaha la tugaa salaat kusuubkii qoraxdii madoowaati bishii madoowaati aad keentay sababtaasaa keentay kuwaasu sabab waaye kalfadli fima sabaqa waxaa soo xusi tacyiinu salaad wuxuu ficli aa soo xus sabab waxayla sabab tahay fardigii camal waaye waxaa lasoo sheegay tacyiinu salaad in la cayino fardi ficl in la cayino lamadaan salaadii fardiga waxaa ahaa fardinimadoodii waxaa ahaa salaat fardi waxau ahay fardinimadeeda ina niyooda farda salaat duhri ina niyooda usalii waaye farda salaat duhr tacyiinkii waaye intaa wa waajib yani salaadii yani oo sunada aheedne inuu niyooda suna ina aheed bacdi waxaa la yiri niyashadaasey niyasashadaasey far waajib bay kumaqaheysaa salaadii rafiiceed yani hisadeedii niyta nafliya waa la yiri wafi niyta nafliya wajhaani malsadayno khilaafaa ku jiraan alasoolin niyta nafliya niyadeeda khilaafaa ku jiraan asaxiixu lama shabihaayo qultu waxaan leeyahay sheekhnagaay haddaan ahay laa tushtaradu niyat nafliya niyta nafliya lama shabihaayo laakin sunna waaye ma mana wujuub ma wallahu ebe aclama ku caalime وma تcيid الفطr ilaa cayino in suna yani ldarr suna waay suna تcيid الفطr sunata ratibt الdhr in la wadaa sunas inys waxaa laiskhilaaf yani in yani waajibkaha inaa kale yani wajiga xoogale oo qabi waxawaaye lama shardihaa inayta nafliya iyo nafliya inoo niyeesto waxba shardi ma aha wallahu eb aclamu ku caalime cfki waxaa kaafiyaa cfki waxaa kaafiyaa fi nafli sunada aheed nafligii almuطlaq oo la iطlaaqay min ficl salaat salaada kaligeedii niideedaa kaafiyaa saasa ku filan nafli muطlaq waad ogaatiin waxaa ahaa si macnaa oo raajaalka dadkoodii xaaraamka ah in la falo yani salaadia barkoodii salaadia oo waktiyaalka barkoodii in la suugi kana xaaraam ahaayeen oo ahayd sabab bukaari aan lahayn sabab mutaqadim aan lahayn sababteed mutaakhirka ahay istikaaradi camal salaat camal salaadii yani qadaa camal waxyaabaas iyo salaadano marka mutlaqka digto waktiala hadda alana weli maamaleha israh waa maamgali mano maamaleha hadda la dugto samayaa laska dugto duxadii la dugto daraasada waay ishraaqi nafl mudlaqaas ku jiraa duxadii nafl mudlaqaas ku jirtaa waktigeedii waxaad bilaabahaa marki xataa tartafica qadra rumxin cinda buluuc وcinda buluuc الshamsi xataa tartafica وabacda salaati الصubxi maeno kasoo mar shan awqaada tahay oo waktigeedii in la dugto salaad sunna ah oo mudlaq ah oo sababtii muqaarin aan ahayn ama mutaqadim aan ahayn indhawtuurta xaaraam ahaayeen ayna ansaxaynin sababkaan soo sheegna nabiga xadiisiisaa kumikaani anhanaa an nusaliya alaata saacaatin salaad yala saddexa inaan tukano waktiyaa saddexa inaan tukano nabiga waana wareeri jiri waan naqbura fiihi mawta waan naqbura fiihi mawtana iyo istaxab ahayd saddex xadiis ugu sheegay xiina yani waan naqbura fiihi mawtana inaan tukano oo yani mawtkaa in aan dugno aan laga reebo cinda duluuci shamsi kala hayso inaan meel duug salaad inaan dukano oo sabab aan lahayn wanaga waana haree waana hareebi jiray xadiiskaasaa ku iyaa mootahay inaan duugno ilaa oraxda ay kusoo baxdo iyo wabacda salaati subxi meeno xataa tartafica inta le cinda duuci shamsi xataa tartafica qadram iyo wabacda salaati alcasri xataa taqruba meeno wa cinda listiwaayi xataa tazuula saddex waay ahayn lama waxay ahaayeen bilficli lama bilficli subax iyo casirta sadexna waa ahayn bilwakti ay ahayn wasa sheegan intaa waay salaad kuwaasaa la yidhaahaa hadda awaayo mafla mudlaqa balaniyoodo ficl salaad keliya le usalli lilahi tacala usalli allahu akbar nawaytu salaata allahu akbar usalli salaata bs intaan usalli allahu akbar la yidhaha maxaa yeele lilahi tacaalaaba waa soo sheegni waad ogaatiin in loo adeegi wax bishardi ma aha waa soo sheeg lilahi tacaala ma ahayn yani شوف معهين دون الإضافة إلى الله تعالى أسوارك دون الإضافة إلى الله تعالى أصلي لله تعالى أو أصلي الله أكبر في هذا فعلك كليات عيني أكسيدي ساء حديثي أويت الصلاة الله أكبر انت الإنسان hadii lilahi tacaala kujabti sunna waay waa fiican maxaa yeele acmaasha waa la ogyahay waajib ma ee ilahiya kuligeed iskaleh salli lilahi tacala kujabtina ma dhiwaayo waa fiican tahay nur nuurun darle waayo saddexdii darajo darajadii lamaad waa ka xakagelina waxaan ogaanay saddex darajo hadda oo niyada waan ka soo baxnay darajadii kale insha allahu kala doonaa waxaan niri takbiirat lixraami xarmashadii takbaarashadeedin waaye ninka oo qaadirka ah waxaa kuwaajibaa inaad cayino waxaa ku caynoyaa yani allahu akbar inay siraa walaa taduru wax ma dhigayso ziyaadatan wax ma dhigto walaa tamnacu lisma allah akbarta isimkeeda aan reebeynin maala allahu akbar aladris allahu akbar tacmal e wax ma dhigayso waxaad tiri allahu ljaliilu akbaro fil asax mana qabana wax ma dhigayso waxaa la diidaa laa akbar allahu laa akbar allahu maya baxaayo man cajaza tarajama asaani ibnwawi radi allahu tacaala canhu allahu ashiri asaani ruknigii lamaad oo min arkaani salaati kamid ahaa takbiirat اlixraami xarmashadii takbiirteeda waayo xisaabii rukniga lamaad takbiirat اlixraami xarmashadii tafgeerteeda waay googa marki googteed iska takbiirsatay hadii googka dukadeen hadii googka dukanaysa saas kale intaa waay googii aan bedelkiisa waxaa u daliil ah xadiidkii abi da-uud itirmadi oo isnaadkiina saxiixaas yahay وفي رسولنا صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة صلاة فرها الوضوء وتحريمها رشدين التكبير وتحليلها رشدين فردين التسليم iyo حديثي oo بدوعها oo صلاadiisa halوhaayey وxafid idaa qumta hadaa googatid markaad kaceysid ila salaati aduu kacdid fakabir takbiirso uma bacdigeedi iqra akri maa tayasara wixii fidla macaka ad amiyahu laani uma bacdi istacrufu xataa tasmixi maraakan uma rfac xataa tacdil laqaama intaha xadiiskaasi oo daliil ah saar المسلم فيه تقبيل الإحرام المشاهير كبار شديد الله أكبر تقبيل الإحرام أو هي تقبيل كيف غير واجب واجب ytacayan waxaa kuceyne waa alalqaadiri alalqaadiri kiibaadi waaa salaad dhexdeedi waxaa kuceyne waa yani allahu akbarta inuu ku dhawaaqo aa kuceyneysaa allahu akbar inuu ku dhawaaqo aa kuceyneysaa misi qaadirka ahaa waay waxaa kuceyneyey yani allahu akbar aa kuceyneysaa badl sidaa kucimiyey hadda waxawaya loo barta bilidaafati sababi sababtii la adeefiyo musababi kina sabab raaayi la adeefiyo takbir huwa xoobsi ah raam takbir fi lraami armashadii kitaab takbirkeedii min idaafati sababi ila musababi raamka musabab waayo macnaha waxaa loo badaa takbirat raam waaa takbirat raam loo magacaaway waxaa loo magacaaway waxaa loo magacaaway waxaa kah hadad adigu salaada mar ad xeratid allahu akbar asiraahid wasaluu farda dowri lilahi tacaala allahu akbar mas atiraahid atiraahid waxaa ka xaalan mas xalaalku ahaa inta salaada gelin inta salaada gelin wii xalaalku ahaa kulli kaasa xaalan mas ahaa bikahay inta salaada gelin sabab ah. xaas ahaa oo yani ahaa waxay salaada burihaye unidii xurdgii hadalkii way lamid ah ubaahi talaasa shadidhaa kulli abxaala maqaayaan oo magacaada takbiirat ixraam waytacayanu waxaa caynoya intaan abxaala waxaa ku caynoyaa alaqaadiri oo yuwaadi alaqaadiri fi yani inaadka dhawaaho takbiirka dhawaaqa natayiyaad salaada dhexdeeda ka dhawaaqi karo ka dhawaaqi karo allahu akbar allahu akbaraas ayna wey allahu akbar asaa allahu akbaraas ayna wey garkashi imaam garkashi raabta oo magaciisi raaceen maxay keeneen ishkaal umaleeyeen kalceedka waxay dabdi usoo digeen imaam suyuudi waxay dabdi ka dhigeen hamzadeedii inay hamzatulqadci ahaato ay ka dhigeen maxaa yeelay salii markacadeen ilaahi tacaala lilaahi allah ilah allah alskrifto rasmiga keeneen ilahi tacaala allahu akbar salii rakacateen salii karba goor allahu akbar hamza kala wasbiga ma aha aas waa la dhaafi laleeyaha sahad aan loohin salli farada allahu akbar hamsada allahuda bas qadci ala hudaa yani qadciga khilaafkii khilaaf alqiyaas inay tahay qasliga waa la dhaafay maxaa dhaafay waa cadyahay ayna usuhoosaya cala alqiyaas waay kana salaat alqiyaas waay kana calaa yani waxa waaye yani qiyaaska kiisa wataduru wataduru maho waa dhigeysaa ma walaa taduru masa walaa taduru waxma dhigto ziyaadatan ziyaado oo laa tamnacu lisma اسمka aan reebeynin تmنع الاسم اسمka aan reebeynin بتقديr تقديrka dbaarashada dbaarashada تقديrka magaceedii زiياada aan reebeynin لعب ma dhigeyso magaed aan reebeyn حواas barta guuriyey nabiga ficilkiisa ala guuriyey sal الله عليه وaسaلaم riwaayada buaari magaceeda ahay saluu kamaa raaytumuni usalii aaad usalii saluu dugta kameer haytamuni usali olajeeda dadaro iraa meesha cilmi waay macnaha kamaa calimtumuni saadi ogaateen saluu inaan udugaayo ma udugaayo nabiga saarase saad ani udugaayo ad aragteen udugta saad ani udugaayo ad ogaateen saad ogaateen man nabiga meeshaan yani cilmiyaa wadaa olajeeda macnaha saad ogaateen maa kamaa calimtumuni ad ogaateen saluu aan udugaayo allahu kabiir ma ogaayo allahu kabiir asraa ma ogaayo maxaa yeelay afcalu yani oo tafdiilka ahaa madmuulkeedi ama asbaaba ahaa hadii la hegaa الرحمن الله الرحمن أكبر الله الرحيم أكبر وأنصحا hadii la yiraa lay asraa rab acdamu kaana mugaaa amba haay lama walafribe waa yani allah barka tusihaasa ma jiro markaasa sida walaa tadurhu waxna dhigeeyso ziyaadatan ziyaadatan ziyaadatu ziyaado ziyaadadaaso laa tamnacu lisma takdiirka ismkeeda aan reebeynin takdiirka ismkeeda aan reebeynin waxamal waaya waa kuwaad misaalsishaa شeekhnagaga بن msl الlh اكبr الlh اكبr الlh aكبr oo kale الlh اكبr الlh اكبr الlh اكبr مxaa زiyاadada aslan الlh اكبr iyo وkd الlh جليل اكبر في اصح mn وaحmd وaawاn زiyاad oo takdiirka isimkeeda aan waaweynin waxba madubaarayo xoolika saas misaalkii waxawaay ka xooli xoolkiisa allahu akbar sira ama ad allahu jaliilu akbaro filascmana wadano dhaqiyaao saaxbaan laamta ziyaadi iyo aljaliil laziyaadi iyo wax madhawaayo calaa kuli xaal kuli sifa oo ilahay sifaadis kamid ah hadday teedaan asteer ahaynin yani fasliga askuuura haynin waxmali waayo allahu askula camali waayo caza wajala asbaru allahu caza wajala asbaru bacnihiina sagisi waayo madooshoonin dalbiina madooshoonin awaka madhiwaaynin mka isa hadii laala istacmaalo madhiwaayo waadka mabureyso allahu jaliil asbaru kala allahu caza wajala akbaru haddii sifaad ilahay heerkiisa aan ahayn asoo dhex galaan amase waxaa soo gali damaa'irkaasoo gashi sidii camal tiraahid allahu huwa alakbar camal waasaas iyo dheerka sifaada aad ka ad tiraahid allahu ladi laa ilaha illa malik lquduus akbaru ama sukuudkii takbiirta iyo magaciisii allah dankoodii sukuud isdhexgalo ama xarf oo macnaa bedelaayo hamsadii astaago bad arsii oo bacd bacda arsi asbaaa siraa kulli salaad ishaa